bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab إkrاm الضyf وkhidmatih إyah bnfsه <clears throat> baabu bayaani xukmi ikraami الضayfi martida karaameynteeda xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay wa khidmatihi iyo u adeegide u adeegiddiisa iyaahu oo martiga uu adeegayo binafsihina uu ugu adeegayo nafsadiisa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdullaahi bnu daawuud wahuwa alquraybiyu albasriyu can fudayl bni ghaswaana can abi xaasim can abi hurayrata ana rajula ata nabiya sala allahu calayhi wasalam nin ayaa nebiga u yimid fabacata ilaa nisaa'ihi xaasaskiisa ayuu u diray faqulnaa waxay yidhaahdeen maa macanaa ila almaa maceenna ma ahan oo ma ma haysanno biyo waxaan ahayn yacni wax marti la siiyo ma hayno biyo un baan haysanaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi man yadumu yaa dumayo ow yudayifu ama marti soorayo haadaa kan ninkan marka yaa marti soorayo ama dumaayo gurigayga aniga waxba ma yaallaan guryahaygii faqaala rajulu min alansaar nin ansaarta ka mida wuxuu yidhi ana aniga faindalaqa bihi ilaa imra'atih waa la tegay martigii xaaskiisa ayuu la aaday xaggeeda faqaala wuxuu yidhi akrimii dayfa rasuuli illaahi sala ll ly slam nebiga martidiisa karaamey ayb faqaalat waxay tidhi maa cindanaa ilaa quutun lisibyaan agteenna ma ahaanin oo ma haysanno ilaa waxaan haysannaa quud lisibyaan ilmaha yararkaa u sugnaaday maahan wax yaroo cuntaa oo ilmaha kuwoodii abaan ah haynaa fa qaala wuxuu yidhi saxaabigii hayi-ii tacaamaki cuntadaada diyaargaray wa aslixii siraajaki faynuustaadana hagaaji wanawimii sibyaanaki ilmahaagana seexi idaa araaduu cashaa-an hadday casho iyo doonaan maaweeli oo seexi fahaya-ad tacaamahaa cuntadeedii bay diyaarisay wa aslaxat siraajahaa faynuustii bay hagaajisay wa wanawamat sibyaanahaa ilmaheedii ayay seexisay uma qaamad way istaagtay kaannahaa tuslixu sidii inaad moodaysid oo kale inay hagaajinayso siraajahaa faynuusti fa adfa-athu waa demisay oo iska dhigtay wax faynuusta hagaajinayo waa demisay wa jacalaa waxayna gudagaleen yuriyaanihi inay martiga tusayaan annahumaa ya'kulaani inay iyagu wax cunayaan waa mugdi faynuusti waa dansan tahay waxay iska dhigeen oo ay martiga u tuseen inay iyaga wax cunayaan waxna ma cunayaan wa baataa wayna baryeen daawiyeyni iyagoo bog laalan oo bog duuban iyagoo baahan yacni falamaa asbaxa markuu soo waabariistay qadaa ilaa rasuulillahi sala ll ly slam ayuu kusoo dheelmaday fa qaala sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi laqad daxika allaahu ilaahay waa ku qoslay ow cajiba ama waa la yaabay min ficaalikumaa idinka ficilkiinna aada samayseen waanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooda ayay ka doorayaan walow kaana bihim ay fiihim khasaasa gaajaba ay dhexdooda ahaato ayb waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun qofkii laga dhowro naftiisa bukhligeeda waa liibaaneen kuwaas marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa martiga in la sooro fadliga ay leedahay waxaa laga qaadanayaa qofka inuu martida isaga nafsadiisa ugu khidmeeyo oo haweeneydan iyo ninkan saxaabiga waa loo soo martiyey labadooda ayaana u khidmeeyey ninkaas martiga ah waxaa kaloo laga qaadanayaa al waxaa adiga naftaada ku fiican inaad ka qaado cid kale siiso qof kale iithaarku kaasu iithaarka marka adduunyada waa la ogolyahay aakhirada laakiin wax ku saabsan inaad cid kale u doorto maya iyada shaygu haddii wax aakhiro ku saabsan uu yahay inaad u doorto cid kale maaha naftaadaaba u baahanba taas saasay culimmadu u badan yihiin iithaaru lqurab aliithaaru bilqurabi makruuhun ayay dhahayaan ibnulqayimna baxi bau meeshaas ka sameeyaa oo waxbuu keenayaa inay bannaan tahay iyada lafteeda ayb haddii maslaxo ka badan ay meeshaas ku imaanayso wixii adiga meeshaa kaaga baaqdayna maslaxadaasaad ku helaysaa ajarkeeda sidaasuu dhahaa zaadulmacaadka waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka sifada alle inuu alla subxaanahu watacaala uu qoslo iyo cajabka addaxiku waalcajab markaa qosolka allana ma shabaho makhluuq qosolkiisa imaam axmed markii nin uu ku yidhi xadiidka laqad daxika allahu hal hiya calaa macnaa qowlihim daxika zarcu miyaa markaasu aada ugu qayliyey maa laka walilxadiid ayuu yidhi adiga xadiidka maxaa iska kiin galay imdi alxadiida calaa maa huwa xadiidka ku soco sida uu yahay udaa daa faraha ka qaad oo marka daxik ilaahay u qalmo waay marka qosol ilaahay u qalmo oo rabbinimadiisa laa-iq u ah ayb ta kale iyadana waxay tahay sifada cajabka qur-aankana waa kusoo aroortay oo bal cajibtu wayaskharuun qira'a sadciya oo xamza sidaas akriyay bal cajibtu aayadda waa tusay xadiidkana waa tusaa ayb xadiidkan hadda marka waa tusaya ayb waxaa kaloo laga qaadanaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam guryihiisa say ahaayeen in laga waayo cunto ayaa dhici jirtay haddii marka la yidhaha nebiga reerihiisa sanad waxay cuni lahaayeenba u kaydin jiray sida xadii axaadiidta qaar ay tilmaantay waxaa lagu jamcinayaa intuu u kaydiyo ayaa dad baahan u imaanayeen ayaguu siinayaan markaasuu eber noqonaya gurigiisa ayb asxaabta rasuulka siday u karam iyo iithaar badnaayeen waa laga qaadana xadiid ayb qaala baabu jaa-izati dayfi ninka martigaa abaalmarintiisa la siinayo jaa-izada martigu wuxuu leeyahay saddex shay culimadu siday dhahaan diyaafa diyaafadu waa saddex maalin jaa-iza waa hal maalin iyo hal habeen marka waxay isku khilaafeen halkaa maalin iyo halka habeen saddexda ma ka baxsan tahay mase saddexday ku jirtaa waxaa loo badanya inay saddexda ka mid tahay saddexda maalmood oo diyaafada maalinka ugu horeyso iyo habeenkiisa waxaa la yidhaahdaa ja waxaa la yidhahda jaa-iza ayb marka labada dambe si ka maamuus badan iyo dheeraad ayaad maalinta koowaad u marti sooreysaa labada kalena si caadi ah ta saddexaadna waxay tahay aljiiza waxa la yihahda aljiizatu jiizada abu cubayd alqaasim ibnu salaam wuxuu ku sheegayaa ninkii markuu saddexda dhammaysto ee meesha ugu dhow ee socodkiisa dad ugu dhow wuxuu kusii gaaro inaad usii dhiibto ayb oo dadka dawaagii hore marka iyaga waa lugay jireen waxaana dhici karta in jidkaba qofka uu ku dhibaatoodo marka meeshan uu joogo kale meesha uu u socdo meesha ugu dhow ee uu dad muslina ka heli karo wuxuu ku gaaro inaad gacanta u saarto taas waxaa la yidhaahdaa aljiizatu ayb saddexdaas xaalad buu ayuu leeyahay marka ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qala xadaثnي الlayث whuwa الlayث بن sacdi qala xadaثnii سacيid الmqburiي can abi shurayxin الcadawiy qaala samicat udunaaya labadeyda dhegoodaa maqleen wa absarat caynaaya labadeyda indhoodna way arkeen xiina takalama الnabiyu sal ll ly slam nebiga markuu ku hadlay uu hadlay faqaala wuxuu yidhi man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhiri falyukrim jaarahu martidiisa ha karaamayo inkii alla ee aakhira rumeeyey waman kaana yu'minu biاllahi deriskiisa ha karaameeyo waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhiri falyukrim dayfahu ninkii alle ee aakhira rumeeyey martidiisa ha karaameeyo jaa-izatahu jaa-izadiisa ha siiyo ha u yeelo ayb falyukrim ha maamuuso dayfahu martigiisa jaa-izatahuna ha maamuuso oo marka martisoorna ha siiyo jaa-izana ha siiyo ayb famaa kaana waraa'a dalika intaa wixii ka badan fa huwa sadaqatu qaala wuxuu yidhi wamaa jaa-izatuhu yaa rasuula allah maxay tahay qaala yowmun waleyla waa maalin iyo habeen maalinta habeenkana saddexday ka mid yihiin wadiyaafatu martiduna halaaatu ayaam saddex maalmood famaa kaana waraa'a dalika intaa wixii ka badan fahuwa huwa sadaqatun calayhi waa wax lagu sadaqaysanayo martidii waa ka baxay marka waa sadaqo wixii saddexda ka badan martida marka iyada maxay tahay marka waajib mia mase waa sunna uu keeni doonaa ayb famaa kaana waraa'a dalika fahuwa sadaqatun calayhi waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran ha dhaho ow liyasmut ama ha iska aamuso ayb bukhaari xadiidkan saxiixiisuu ku wariyey bihada lisnaad weliba qaala baabu diyaafati halaaata ayaamin martisoorka saddex maalmood qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abanu bnu yaziid wahuwa alcataar qaala xadaanii yaxyaa huwa bnu abi huwa bnu kahiir yaxya bnu abi kahiir can abi salamata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam addiyaafatu halaaata halaathatu ayaam waa saddex maalmood martisoorka famaa kaana bacda dalika intaas wixii ka dambeeyo fahuwa sadaqatun waa sadaqo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yuqiimu cindahu ninkii uu kusoo degay martida u noqday agtiisa ku nagaan maayo xataa yuxrijahu ilaa uu ka dhibaato geliyo martigu inuu iska fadhiya maaha ilaa uu qofkii dhib geliyo lama rabo iyadana qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii maalikun can saciidin almaqburiy can abi shurayxin alkacbiy ana rasuula اllahi sal ly slama qaal man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhiri falyaqul khayra aw liyasmut wman kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhiri falyukrim dayfah jaa-izatahu yowm waleyla jaa-izadiisii ha maamuuso maalin iyo habeen waayo iyada wadiyaafatu halaathatu ayaam martisoorkuna waa saddex famaa bacda dalika intaa wixii ka badan fahuwa sadaqatun waaye walaa yaxilu lahu ma xalaal aha an yahwiya inuu nagaado cindahu agtiisa xataa yuxrijahu ilaa uu dhibaato geliyo ayb an yahwiya ayb wاthiwaau bالtakfiifi wاlmad aliqaamatu bimakaanin mucayan meel mucayan ah qofku markuu dego riwaayada muslimna waxay leedahay xataa yu'himahu iyounan ag fadhinin ilaa uu ka dambaajiyey yusimahu marka yuxrijahu ayay la macno tahay imaamu nawowi wuxuu leeyahay dembigelinta uu dembiga usoo jiidayo ama uu dhibaato uu gelinayaa waxay tahay in la xanto inuu waxxanto ee ninkan martiga hadduu iska fadhiyo gurigii saddex maalmood dhaafo waa la xamanaa dabcan oo ninkii joogay ninkii guriga iska lahaa wuu dhibsanayaa markuu dhibsadana waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo war ninkaani waa nin xun waa i ag fadhiyaa un marka inuu usoo jiido dembi lama rabo horaha uga dhaqaaqo saddex maalin ka bacdi ayib isagii marka inuu daniga u xumeeyo inuu xanto waxyaabahaas baa marka ka dhalanaya ama ka imaanayo islaamkii marka aadaab aada u qiimo badana ku jirto ood arkaysidba yacni marna waxaa la leeyahay martidana xaqooda ha la siiyo iyaguna yaynan xad gudbin ayb waa sida ugu dhexdhexaadsan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa asbaxa bifinaa'ihi hadduu kusoo waaberiisto barxaddiisa finaa waa guriga daaraddiisa meesha bannaane barxadda ah ayb haddii halkaa uu kusoo waaberiisto muxuu xaq oo leeyahay marka qala xadaanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu can mansuurin can الshacbiyi can اlmiqdaam abi karimata الshaamiy almiqdaamu bnu macdi karib weeyaan saxaabigaas abu kariimata ashaami bacdi nusak waxay qorayaan assaamiyu bisiin bisiin ilmuhmala saas mau kuu dhigi nusaqa qaar bisiinay qorayaan waana qalad oo waa bishiin almucjama siin almuhmala ma aha ashaamiyu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi leylatu dayfi martida habeenkiisa xaqun waa xaq waajibun waajib calaa kulli muslimin ku ah habeenka waa habeenkiisu waa waajib faman asbaxa bifinaa'ihi qofkii uu ku waabariisto gurigiisa yacnii daaraddiisa fa huwa daynun calayhi waa dayn korkiisa ahaaday in shaaa haddii uu doono fa in shaaa hadduu doono iqtadaahu waa ka gudsanaya wain shaaa tarakahu hadduu doonana waa ka tegayaa ninkii haddii loo soo martiyo oo wax bixin waayo ninka martiga hadduu doono waa ka gudsan karaa hadduu doonana waa u cafin karaa meeshaas marka xadiidku wuxuu tusayaa martisoorku inuu yahay waajib mar haddii dayn daynun calayhi la yidhi waa waajib marka sunno ma aha jumhuuru lcilmi iyagu waxay ku tageen sunna muakada inuu yahay laakiin hadda xadiidkan sida ka muuqato wujuubaa laga qaadanay ayb xadiidkan abu daawuud ayaa wariyey waana saxiix baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa asbaxa adayfu ninka martiga hadduu soo waaberiisto maxruuman isagoo xalay laga seexday oo waxba la siinin ayb ninkii martiga waa laga seexdayaa la ihahdaa waxba lama siinin hadduu soo waaberiista marka isagoo laga seexday oo aan waxba la siinin qaala xadaثana cabdullahi bnu صaalix wahuwa katib leyth qaala xadaثani leythu can yaziid bni abi xabiib can abi اlkhayr huwa abulkhayr alyazani can cuqbata bni caamirin qaal qultu ya rasuula اllah inaka tabcahunaa adigu waxaad noo diraysaa waana dire fananzilu biqowmin qolaan ku degaynaa falaa yaqruunaa nama marti soorayaan famaa taraa fii dalika arrinkaa maxaa u aragtaa faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi in nasaltum biqowmin dad haddaad ku degtaan fa umira lakum la idiin amro bimaa yanbagii wax u habboon una qalmo lidayfi martiga faqbaluu aqbala fain lam yafcaluu haddaynan idiin samaynin sidaas fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi martida xaqeeda alladii yenbagii lahum u habboon xadiidkan isagana wuxuu tilmaamayaa ninka martiga haddii caawa laga seexdo ee cuntada guriga taallo ou cuno iyadoon la ogeyn ou cuno tuug ma aha qofkaas xaqiisii martidou ka qaatay dadkan waana ku lahay ayb wuxuuna tusayaa martisoorku inuu waajib yahay alimaamu shaaficina mas'aladan xadiidkan wuxuu u daliishaday mas'alatu dafar mas'alada la yidhaaho waxay tahay adiga xaqaagii ood nin ku lahayd haddaad ku aragto ninkaas haddaad ka qaadato intii aa ku lahayd tuug ma laga ma tihid oo yacni xaqaagii unbaad ka qaadatay sidii aad uga qaadan karto waa ka qaadani xaqa ka badan laakiin maya ayib maalan haddaad hubto nin inuu waa konton kaa qaatay maalan isagana waa qirsan yihin waa ka soo saari weysay markii dambaad aragtay lacag uu leeyahayoo meel taal kontonaa ka qaadatay waana iskaga tagtay kontonkaagii unbaad qaadatay alimaamu albukhaari xadiidkan kitaab lmadaalim uu ku keenay min dariiqi cabdillahi bni yuusuf ayb wuxuuna u baabaystay masaladan lafteeda madluumkii hadduu xaqiisii daalimka agtiisa ku arko uu ka qaato maxay noqone xadiidkan uu keena fiqigiisa bal fiiri imaam lbukhaari fahmkiisa ayb mar haddii nebigu yidhi martidu yacni ka qaata wax marti anfaco oo xaqii ay lahaayeen unbay qaateen kii madluumkaaba kasii daranba ayb culimada iyada eh, diyaafadu waa martisoor martisoorku waa sunno kuwa dhahayo xadiidkan waxay ku tawjiihiyeen waxay yidhaahdeen waa dhowr macno ayay uga jawaabeen macno waxay tahay waxuu khaas ku yahay bay dhaheen dadka nebigu ou dirayey oo saray dadka sariyaadka nebigu dirayay qaar kale waxay yidhaahdeen maya ee eh, waxay gaar ku tahay baadiyaha oo magaalada iyo baadiyaha waa kala duwan yihiin bay dhaheen adoo baadiyihii marayo haddii aan lagu marti soorin haddaad ka qaadata ninkaas waa xaqaagii magaalo laakiin markay meeshu tahay hadduu kaa seexdo ka tag ninka ku dhegan aad iyada magaaladu dad badanaad helaysaa adiga aada ku badbaadi laakiin baadiyihii inaad dhimataaba laga yaabaa wax la-aan u dhimato marka beled iyo baadiyay kala saareen qaar kale waxay yidhaahdeen waxaan laga hadlaaya waaba ahludimada cumar dadka ahludimadee gaalada heshiis buu la galay wuxuu yidhi qof muslima ah hadduu idinsoo maro degmadiina martisoorkiisa siiya waayay dheheen waa la saxeexay taasoo kale waayay dheheen marka aduu tawjiihaad badan buu sheegay ibnu xajar fatxulbaariga kitaab ulmadaalim baabu khidmati rajuli dayfa binafsihi ninka khidmada uu khidmaynayo martiga uu u khidmaynayo nafsad ahaantiisa qaala xadahanaa yaxya بن bukayr qaala xadahanaa yacquub بن cabdiraxmaan can abi xaazimi qaal samictu sahla bna sacdin ana abaa usaydin asaacidiya daca nabiya sal l l slam nebigu u yeeray fii cursihi arooskiisii wa kaanat imra'atuhu haweeneydiisa waxay ahayd khaadimahum midda u khidmaynaysa yowma-idin maalinkaas ninkaa waa aroosay nebigu u yeedhay naagtaa u khidmaynaysa marka oo alaabta iyo u keenaysay ayb wa hiya alcaruusu iyadaana ahayd midda la aroosay oo arooska ku jirtay fa qaalat waxay tidhi ow qaala ama wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan maa anqacat lirasuuli llahi sal l l slam waxa ay nebigu ay biyaha ugu riday ayb ama cuntada ay u diyaarisay ma garanaysaan anqacad anqactu lahu atadruuna maa anqactu lirasuuli llahi alayh sal la slam ma garanaysaan waxa aan nebiga u diyaariyey naqiicada marka waa dacaamu rajuli leylata alcurs habeenka arooska cuntada la sameeyo waxay tihi marka anqactu lahu tamaraatin timir ayaan u diyaariyey min alleyli habeenkii fii tawrin digsi ama baaquli ayaan ugu diyaariyey timir ayb xadiidka marka bukhaari kitaabu nikaax meelahaas kusoo saaray ayb kita kitaab idaa xalafa laa yashrabu nabidan halkaas ku keenay ayb kitaab اlashribana waa ku keenay ayb marka waxaa laga qaadanaya xadiidka qofka loo soo martiyey binafsihi inuu isaga markaa u shaqeeyo oo uu qofka usoo martigiisa uu ukhidmeeyo waxaa kaloo laga qaadanaa haweeneyda inay ukhidmeyn karto rag guriga marti ku ah dabcan haddii marka ninkeediina uu joogo iyaduna asturan tahay ayb wax dhibaataa male hadday iyada u keenta marka cuntada iyo waxyaabahaas ayb baabun ayadaa kani baabun baab weeyaan man qadama ilaa dayfihi martigiisa qofkii usoo hordhigo dacaaman cunto faqaama yusallii ee istaagay isagoo tukanayay martidiiba uu cuntada u keenay isaga salaado iska galay qala xadaثna abu macmar qala xadaثna cabdاlwaariث wahuwa bnu saciid الtanuuriyu qala xadaثani اljurayriy qala xadaثna abulcalaaء bnu cabdillaahi abulcalaagan marka waa yaziid bnu cabdillaahi bni shikhiir ayaa la yidhaha wahaqahu الnasaa-iyu can nucaym bni qacnabin وهو ayb الriyaaxiy wathaqah bnu xibaan wahuwa mkhadrmu qaala ataytu abaa darin ayaan u imid فلم uwaafiqhu maanan waafaqin ma haleelin faqultu limra'atihi xaaskiisa waxaan ku ihi ayna abu dar aawa abu dar qaalat waxay tihi yamtahinu waa shaqo tegey yani guriga ayuu shaqo usoo qabanayaa kaana fii mihnati ahlihi ayaan soo marnay mihnati ahlihi yani fii camali ahlihi saya'tiika alآan hadda ayuu kuu imaan doonaa fajalastu lahu waan u fariistay fajaءa wamacahu baciiraani waa yimid isagoo laba rati wato qad qaطara axadahumaa midkood uu ku xiriiriyey bicajuzi اlaakhari ka kale dabadiisa laba rati oo xiriirsan ou midkoodkan kale ku xiriiriyey isagoo saas ayuu yimid bicajuzi اlaakhari qaطara marka ay rabatahu wاlqaطaaratu waxaa weeyaan an tushadda alibilu calaa nasaqin waaxid geela in laysku laysdabageliyo calaa nasaqin waaxid hal layn ayb calaa nasaqin waaxidan khalfa waaxidin ibnulahir sidaasuu leeyahay ee waxaan hadda carabtu ay tareenka qiaar ay dhahaan qiaar qiaarku meeshaas unbay ka keeneen leanna qiaarku wax isku taxan waaya isaga xataa qolkan qolkaanaa lagu dhejiyey qolka kalea lagu sii dhejiyey qolka kalea lagu sii dhejiyey ilaa iyo meesha darawalka laga gaaro waa dhowr baabuur oo laysku xiray waay tareenka wax kale maaha tareenka waa dhowr baabuur oo laysku xiray midba midka dambaa la dabageliyey marka geelaan say isugu daba isu dabageliyaan unbay ka raaceen marka qiaar saas waa marka waayahay fii cunuqi kulli waaxidin minhumaa mid kastaa luquntiisa waxaa a qirbatan ashuun ama sibraar fawadacahumaa waa dhigay labadii sibraaruu ka dejiyey waa dhigay uma jaa waa yimid faqultu waxaan idhi yaa abaa maa min rajulin qof ma jiro kuntu alqaahu aan ahaa inaan la kulmo kaana axabba ilaya loo oo ah yacnii in la ii jacayl badan yahay luqiyan xagga la kulanka minka adiga la igaga jacayl badan yahay ma jiro walaa abqada ku la iga nacayb badan yahay ilaya xaggaygana luqiyan xagga la kulanka minka adiga ma jiro yacni nin inaan la kulmo la igaga jacayl badan yahay adiga ma jiro nin inaan la kulmo maanta aan ka nacebahay adigana ma jiro waa laba marka iska soo horjeeda qaala wuxuu yidhi lilaahi abuuka aabbahaa allah iska lehe alla u sugnaaday wamaa jamaca haada labadan maxaa kulmiyey kulankaagiina waa jecelahay waana nacebahay maxaa kulmiye labadaas qaala wuxuu yidhi inii kuntu anigu waxaan ahaa wa-adtu inaan duugay nolol duugay maw mid yar maw-uuda fi ljaahiliyati jaahiliyadi mid la duugaan duugay oo nolosha ku duugay jaahiliyadii arhabu waxaan ka cabsanayaa in laqiituka haddaan kula kulmo an taquula inaad tihaahdid laa towbata laka towba ma lihid laa makhraja laka meel aad uga baxsato dhiiqadaan ama mushkiladaan ma jirto wa kuntu arjuu waxaan rajaynayay an taquula inaad itihaahdana waa rajaynayaa laka tawbatun wa makhrajun tawbo iyo meelaad uga baxsato waa leedahay taasna waa kaa rajaynaa waa jeclahay middaanna inaad itiraahdo waa ka baqaa oo aad ayaan u nacayaa warkiisu marka saasuu noqday qaala wuxuu yidhi afi ljaahiliyati asabta jaahiliyadii intaadan soo islaamin miya dembigaas gashay meeshaa marka waxaa laga qaadana qofka muftiga inuu tafsiil marka mas'ale la weydiiyo mas'aladu hadday labo dhinac u dhici karto inuu yidhaaha war horta sidaas miya mase saan tafsiil inuu weydiiyo ayb tafsiilkaas marka uu weydiinayo de axkaamta waa isku bedelaysaa laakiin haddii uu yidhaahdo waa bannaan tahay ma bannaana arrinkiina bictibaarinna uu ku bannaan yahay bictibaarin aakharna uunan ku bannaanayn adigiina aadan ogeyn ninkan waa khalad markaas ayb qultu waxaan idhi nacam ha qaala wuxuu yidhi cafa allaahu camaa salaf wixii tegay ilaahay waa cafiyey oo islaamnimadaadiyaa dumisay waay qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf laakiin hadduu dhehi lahaa islaamka dhexdiisaan ku dilay anoo muslim ah khatar u geli lahaa markaas ibnu cumara nin sidaan oo kale intuu weydiiyey wuxuu yidhi naf muslimada maa xaqdarro ku dishay haa intaad adduunyada joogto sahay qaado inta biyo badan cabuu yidhi kolley aakhira naaraa kaaga horeyse waxba kuuma hayo darantahay ibnu cabaasna waa kii yidhi qofku hadduu islaamo faraa-isha uu garto inuu wax dilaa ka bacdi qof muslima oo xaqdarro u dilo naartu waa ku waa ugu waarayaan towba maleh aayadda suuratu nisaa waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazauhu jahannamu khaalidan fiiha buu deliisha jiray marka la yidhaha ee ilaahay sooma dhihin aayaddii furqaan ku jirtay waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama wayaklud fiihi muhaanan ilaa man taaba soo ilaahay ma dhihin markaas wuxuu dhihi jiray taasi waa intuusan islaamka iyo waxaas fahmin oo aayaddaasi marka qofka gaalka ee soo islaamo way ee gaalnimada wax kusoo qarbuday dad kusoo laayey waayuu leeyahay waa midda hadda marka warkeedu ma sahlan calaa kullin masaladaas waana ka hadalnay marar badan kitaabka awalkiisana waa uga hadalnay xadiid baana soo maray ayb ibn cumarna waa ka yidhi ina ina min waraaati ina min ina min alwaraaat waxyaabaha lagu sibqado oo qofka uu ku halaagsamo ee aan makrajka looga baxsadaa aan lahayn waxaa ka mida buu yidhi qatlu qatlu muslimin bigayri xillihi waraaat aan makraj lahaynuu ku tilmaamay ibn cumar wax looga fakada ma leh qof muslima aada iyadan xalaal kuu ahayn inaad dishid ayb waayahay marka wuxuu yidhi waqaala limra'atihi haweenaydiisiiba wuxuu ku yidhi aatiinaa biطacaamin cunto noola imaa e noo keen fa abad waa diidday uma amarahaa waa amray fa abad waa diiday xata irtafacat aswaatuhumaa ilaa isagii iyo xaaskii warkoodii kor uu gaaray kor maray sawdkoodii ou sare maray qaala wuxuu yidhi ih <coughs> fa ina kunna idinku laa tacduuna ma dhaafaysaan maa qaala rasuulu llahi sala alla ly slam wixii nebiga yidhi haddaad haweentiin intii nebiga idinka sheegay ma dhaafaysaan qultu waxaan idhi wamaa qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku muxuu ka yidhi fiihina iyaga qaala wuxuu yidhi ina almar'ata khuliqat min dilacin naagta waxaa laga abuuray feer ayb wa inaka in turiidu haddaad doonto an tuqiimahaa inaad toosisid taksiruhaa waa jebinaysaa wa in tudaariihaa haddii aad la dhaqanto mararka qaarna aada iska cafiso marna aada yacnii mudaaraad haddaad kula dha dhaqanto fa ina fiihaa iyada waxaa ku sugan mudaaraadkaa dhexdiisa awadan wa bulgatan eh, fa ina fiiha iyada dhexdeeda haweeneyda waxaa ku sugan awadan qalooc ayb wa bulqatanna waa ku sugan tahay meel wax lagu gaaro haweentii iyadoo dabcigeedu iska naqsi ku jiro ama eh, aan mar walba wada toosi karin haddana qaloocna waa ku jiraa meelna waa lagu gaaraa ayb wa bulgata ayb maa yuktafaa bihi fi lcaysh nolosha wax looga kaaftoomo ayaa ku sugan waaya markaa nebigu saasuu yidhi daweentii waatan waa qalloocan tahay oo hadda marka cunto noo keen maya noo keen maya qalloocii bay ka mid tahay marka waa iskaga sabray ayb oo intii nebiga ka sheegay haween uun ma dhaafsiisiniduu leeyahay adiga qofka bani aadamkaana mar walba de ma isku toos toosan mar baa wax si ka noqon karaan dabcigiisa marow si kala noqonaan markaasaad isleeda war qofkan qofkiiba ma ahan miya waa la ysdhahaa mararka qaar allah mustacaan meeshaas marka laa tacduuna falkaas muxuu yahay faina kuna laa tacduuna ayuu yidhi faina kuna haweenkii ula hadlaa laa tacduuna waaw iyo nuunow geliyey waawdana jaamc mudakara iska lahaa jiri maxay tahay marmaa ay baaraka allahu fiik asalka kelmadda waa laamulkelima soo maha yacduu caddaa yacduu waa waawlkelima ayb caddaa yacduu marka nuuntana waa nuunu niswa waa caadi marka ficilkaani marka ayb maay muxuu noqonaa marka mebni miya msaa mucrab waa mebni waxay la mid tahay ilaa an yacfuuna oo kale ilaa an yacfuunada qur-aanka ku jirta cafaa yacfuu waawlkelimihi laamulkelimihi waawdan kelmadda asalkeeda ku jira ayb waayahay marka wuxuu yidhi fawallad waa jeesatay fajaa-ad bihariidatin waxay keentay marka maraq iyo hilib kaannahaa qataatun aada ba yacnii shimbir yar hilib aada moodeysid yacnii inta uu wanaag ka qabo iyo sida uu u jilicsan yahay yacni digaagad yar oo kale qataa soomaalidu dhabadday dhahaan dhabad qaaa waa un shimbir aad u yar ma gara kara aniga dhabadda lafteeda ma aqaan ayb kaanahaa qaطaatun faqaala wuxuu yihi kul cun walaa ahuulanaka niyaw cun martigii buu ku yidhi walaa ahuulanaka yaanan aniga ku argagax gelinin kuna cabsi gelinini ayb fa inii saa'imun anigu waa soomanahay aniga ila yaabin waa soomanahay cun niyaho uma qaama fa inii saa'imu waa soomana uma qaama yusallii waa iska istaagay abu isagoo tukanaya fajacala yuhadibu wuxuu gudagalay inuu aad u saafi garaynayo uu nadiifinayo arukuuca rukuucda aad buu rukuucda ugu dadaalayo uma infatala salaadii buu kasoo gadoomay fa akala waa cunay salaadii buu ka baxay waa cunay faqultu waxaan idhi inaa lilah maa kuntu akhaafu kama cabsanaynin an takdibanii inaad been ii sheegto oo ismaba lahaynba beenuu kuu sheegayahay qaala wuxuu yidhi lilaahi abuuka aabbaha allah iska leh ha u sugnaada aabbaha ilaahay maa kadabtu ma been sheegin mundu laqiitanii intaa ila kulantay been kuuma sheegin qultu waxaan idhi alam tukbirnii miyaadan ii warramin annaka saa'imun inaad sooman tahay qaala balaa haa buu yidhi innii sumtu waan soomay min hada shahri bishaan halaaata ayaamin saddex maalmood baan ka soomay liajruhu soon sunna haddaan rabo ajarkiisa waa haystaa ayib waxalla lii aacaamu cuntadana waa ii xalaal inaan cuno marka waxaa ka muuqdo wou soomanaa soonkii waa iska furay marka soonka uu soomanaana wuxuu ahaa soon sunno ah soon sunno ah ajarkiis iyo fadiiladiisna waaba haystaayo bisha saddexan kasoo soomay ninkii saddex beri bisha ka sooma aye muxuu la mid yahay maarag bisha nin soomoo kale a ah, beri waa toban marka wuxuu yidhi ajarkiina waa qabaa waxaa laga qaadana marka martida darteed in la ysaga furi kara soonka sunnada ninkaas hadda inta uu abudar daba socday meeqo cilmiyo ka helay cilmi badan oo ka helay dadka culimmada ama ahlu khayrkaa la fadhigooda at xataa haddii aadan kitaab akhrisanaynin waxaa laga yaabaa intaas ay waxay sheegayaan inaad wax ka dheefto od ajir ka hesho cilmi ka barato cilmi aa laga baran masaa-il badan bay hadda uu ka hadlay abuuder fadwada aadaabteeda waa laga qaadana wixii uu u baabeeyey ee ahaa qofka martida intuu marti sooro salaad inuu geli karo taana marka u baabu nafaqati الrajuli calaa ahlihi nafaqada ninka nafaqada uu biilayo calaa ahlihi ehelkiisa qala xadaثna xajaaju qala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuba can abi qilaaba abu qilaabat aljarmi can abi asma can thawbana ayb can الnabiy sal ll l slama qaal ina min afضali dinaarin dinaar midka ugu fiicanoo anfaqahu rajulu qofka uu nafaqeeyo calaa ciyaalihi uu ku nafaqeeyo ayb ina min afdali dinaarin anfaqahu rajulu calaa ciyaalihi yani waxay ka dhigan tahay ina min afdali dinaarin dinaar midka ugu fiican waa dinaaran anfaqahu rajulu calaa ciyaalihi dinaar oo ciyaalkiisii siiyey wadinaarun anfaqahu calaa saaxibihi fii sabiili illahi wadinaarun anfaqahu calaa daabatihi fii sabiili illahi qaala abu qilaaba wabada'a bilciyaal ayuu ku bilaabay waayu rajulin yaa acdamu ka weynin badan ajran xagga ajriga min rajulin nin yunfiqu calaa ciyaalin ninka biilayo ilmo sigaarin yaryar xataa yugniihim allahu caza wajal ilaa ou alla deeqo oo iyaga markaas ay wax ka shaqaysan karaan ayb xadiidkan muslimaa wariyey ayb ina min afdali dinaarin dinaaran anfaqahu rajulu calaa ciyaalihi wa dinaaran anfaqahu calaa saaxibihi fii sabiili اllah wa dinaaran anfaqahu calaa daabatihi sidaasay ku fiican tahay ayb qala xadaثna xajaaju qala xadaثna shucbaة qala akbaranii cadiy bnu haabit qala samictu cabdالlahi bna yaziida yuxadiثu can abi mascuudi اlbadriy can الnabiy sal ll l slama qaal man anfaqa nafaqaة calى ahlihi qofkii nafaqo nafaqeeyo ehelkiisa nafaqeeyo wa huwa yaxtasibuhaa isagoo ku ajar tirsanayo kaanat lahu sadaqa ayay u noqonay markay sadaqo iyo ajar u noqonayso waa inuu ku waa inuu ku ajar tirsado oo uu ajar ka raadiyo arrinta iyadan qaala xadaanaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa alwaliidu qaala xadaanaa abu raafic ismaaciil bnu raafic qaala xadaanaa moxamed bnu lmunkadir can jaabirin qaal qaala rajulu yaa rasuula allah cindii diinaarun agtayda diinaara ah qaala anfiqhu calaa nafsika naftaada ku nafaqee qaala cindii aakharu qaala anfiqu calaa qaadimika aw qaala calaa waladika qaala cindii aakharu qaala dachu fi sabiili illahi wa huwa idin dhiga marka wa huwa akasuhaa mau dhiga wax ou dhigaayo axsanuhaa ma jirta ayb wa huwa akhasuhaa waana kan ugu liito kaas ayb yacnii kan ugu liita de wuxuu ka wadaa waxaa ka fadli badan kan aad ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo ku beelayso qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can musaaxim bni zufar wahuwa dabiyu hiqat can mujaahidi can abi hurayrata can الnabiy sal ll slm qaal arbacatu danaaniira afar dinaar dinaaran acطaytahu miskiinan dinaar aada miskiin siisay wa dinaaran acطaytahu fii raqabatin luqun aada siisay addoon wax ku horeysa wa dinaaran anfaqtahu ama qof aada siisay wa dinaaran anfaqtahu fii sabiili اllahi wa dinaaran anfaqtahu calaa ahlika afdaluhaa kan ugu fiican aladii anfaqtahu calaa ahlika waa kaad ehelkaagii ku nafaqaysay baabun ay hada kani baabun baab weyaan yujaru fii kuli shayin shay kasta waa laga ajarsiinayaa xata alluqmatu yarfacuhaa ilaa fi imra'atihi ilaa luqmadda oo u koryeelayo haweentiisa afkeeda yani uu siinayo qaala xadaanaa abulyamaan qala xadaanaa shucayb can الzuhriyi qala xadaanii caamir bnu sacdi can sacd bn abi waqaas anahu ahbarahu ana nabiya sal l slama qaala lisacdin wuxuu ku yidhi inaka adiga lan tunfiqa ma bixinaysid nafaqata nafaqo nafaqada oo tabtaqii biha aad ku dalbayso wajha allahi caza wajal alla wejigiisa ilaa ujiirta waa laga ajarseena bihaa iyada xataa maa tajcalu waxa aad yeelaysid fii fami imra'atika haweentaada afkeeda kaaxta waa laga ajarsiinayaa biilka iyo waxa aad siinayso baabu ducaa'i idaa baqiya thuluthu lleyl ducadii caddaynteediibuu u baab yahay fadligeeda habeenka haddii uu ka haro thuluth saddex meelood meel qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii maliku can ibni shihaab can abi cabdillahi alaqr can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal yanzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degayaa tabaaraka watacaala fi kuli leylatin habeen kasto ila samaa'i dunyaa ayuu soo degaa xiina yabqaa marku baaqi noqdo ou haro huluhu leyli اlaakhir habeenka saddex meelood oo meesha ugu danbayso fayaquulu man yadcuunii faastajiiba lahu man yas'alunii fa man ystakfirunii faakfira lahu sidaa buu dhahayaa xadiidkan marka waa xadiidu nuzuul ilaahay inuu soo dego waa sifo nusuulku waa sifo ficliya oo alle uu leeyahay subxaanahu watacaala sideedana in loo rumeeyo ay tahay xadiidteedana waxaa jamciyey alimaam abulxasan cali bnu cumar addaara qutniy kitaabu nuzuul ayuu leeyahay xadiidtaas nuzuulka ayuu ku ururiyey kuna jamciyey hadda ka horaan meeshaan ku aqrinayba ayb marka eh, duruqda xadiidkanu ka hadlaya duruqdaas uu tilmaamay hal dariiq kuma jiro yanzilu amruhu dhahaayo hal xabo oo yanzilu amruhu dhahaayo ma leh meel laga keenay marka meel saxan maaha ayb qaar baa marka waxay yidhaahdaan imaam malik baa awiilayo wuxuu yidhi yanzilu ay amruhu imaam malik a yidhi arrintaa iyadaa marka waa kadibun calaa malik malik waa lagu been abuurtay sanadkeedana waxaa ku jira nin la yidhaha xabiib ibnu abi xabiib oo kadaab lagu tilmaamay ayb oo kadaab lagu tilmaamay kadaab riwaayo maa laga qaadana marka ninkii marka isagoo og yiraa maya maaligaa sidaas yiri de maalig beenuu ka sheegay marka waa ka been abuurana ayb markii la yidhi isxaaq ibnu raahuya lagu yidhi axaadiidtan aada warinaysaan oo yanzilu rabbunaa iyo cabdullaahi ibnu daahir nin la dhihi jiro amiiraa yidhi maxay tahay axaadiidta aada warinaysaan markaasuu wuxuu yidhi nuzuulka oo kale qur-aanku ku jirayo markaasuu aqriyay wajaءa rabuka walmalaku safan safa hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllahu fii dulali min algamaam hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik waa kan qur-aanka ku yaalla u yihi annaga maa kee qur-aanka bal ka waran u yihi riwaayaadka aan warinayna keliya ma aha qur-aankii xataa sheegaya markaasuu yidhi dalika ywm اlqiyaama hadda wuxuu qur-aanka ka warramaya waa qiyaamaha idinkana waxaad leedihiin habeen kastuu soo degaa markaasuu wuxuu yidhi acaza allahu lamiir amiirka allah sharfo man yأtii ywma اlqiyaamati man ymnachu اlyowm alle aakhiro imaanaya maanta yaa u diidayo man ymnachu اlyowm waa aamusay marka fudayl bnu ciyaadna wuxuu yidhi idaa qaala laka aljahmiyu ninka jahmiga hadduu ku yidhaahdo ana laa u'minu birabbin yazuulu min makaanin ilaa makaan anigu rabbi meel ka zuulayo meel kale tegaayo ma rumaynayo hadduu ku yidhaahdo adiga waxaa ku tiraahdaa buu yidhi ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa aniga waxaan rumaynayaa rabbi waxuu doono samayn karo wax dhibaaba aynan jirin waa u jawaabay marka ayb nuzuulka iyo sifaadka marka ilaahay waa baab weyn oo caqiidada ka midaba ah. baabulasmaa sifaat qofku marka inuu salafka ka raaca la rabaa abwaabta kale caqiidadana sidoo kale inuu salafka uga daydo ayb fayaquulu wuxuu dhahaya man yadcuunii faastajiiba lahu man yasalunii faacdiyahu man ystakfirunii faakfira lah hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm lى nabiyina mxamed